bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالslaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ku saabsanayd manhaju aima dacwa الnajdiya fi الtakfiri wاlqitaal muqadimaat toddoba ah baynu soo maray iyo masaladii koowaad oo xalay aynu bilownay masaladaasi waxay ku saabsanayd dacwadu ciddaysan gaadhin xukumkeedii waxaynu soo maray a'immadu axadka aysan dacwadu iyo diinku gaadhin aslanba inay geliyeen baabkii fataraadkii ahlulfatra dadkii loo yaqaan xaggana ay kuga xawilhayeen khilaafkii qadiyada ay ka u dhexeeyey culummada amaa taa waa xukumka guud amaa dadkii geeriyooday qabla dacwatihim ayaga ka horeeyay in tafsiil ay kala hayeenna waynu soo maray ruuxii islaamnimo iyo wanaag lagu ogaay saa ku dhintan inuu muslim ahlu janna yahay ruuxii shirki iyo kufri ku dhintay saa lagu ogaadayna in daahirkiisa lagu xukumi xukumkiisa hoosana ilaahay subxaanahu wa tacaala loo daynayo qadiyadaasaynu xalay soo marray tafsiilkaas masalada marka markaynu faahfaahinaynay waxaynu hoosgelinnay masalo labaad oo ahayd xukmu man lam tabluu dacwa masalo koobaad bay ahayd xukmu man maata qablahumna masalo labaad bay ahayd masalo marka waan iskugu kin qabtay si wakhtigu iskaga koobnaado u yaraado marka caawa insha allahu tacaala markaynu ka baxno adiladii qadiyaddaa ku saabsanayd waxaynu u gudbaynaa masaladii saddexaad waxaan leeyahay marka koobaad mowqifka aima dacwa najdiya ay ka qaateen dadkii hortood dhintay tafsiilkaasi wuxuu shabahaa mowqifka uu ka leeyahay ibnu taymiya ahlulbidaca mujaladka labaatan iyo sideedaad safxada laba boqol soddon iyo saddex ilaa laba boqol soddon iyo afar sheekhu wuxuu kaga hadlay dadka ahlulbidaca ah ee ummadda bidcada ugu yeedha bidcadana muujisan jiray maxaa uu xugum ah qaabkii loola dhaqmi lahaa buu ka hadlay saddex buu u qaybiyey wuxuu ihi ruux lagu ogaa inuu bidca ku dhacay kadibna la yahay bidcadaasi ijtihaad iyo dadaal dartii inuu ugu dhacay nin culummo horaanna qiimo badan uu ahaa ijtihaadkiisaasna ijtihaad saa'iq ah oo culummo ka dhici jiray uu yahay ninka asaga ah bidcadiisuba ummadda looga digi asagana meel lagaga dhic mahaya ninka labaad wuxuu idhi waa nin bidcada ummadda ugu yeedhi jiray xaggana muujisan jiray lana ogyahay diin xumo inay hayse oo munaafiq u ahaa ninka asagu waa munaafiqu wuxuu gelahayaa buu ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari walan tajida lahum nasiira halkaasuu ay ninka saddexaad waa nin dhintay aynu hayno inuu bidca muujin jiro ummaddana ogu yeedhi jiray laakiin inuu munaafiq ahaa iyo inuu mujtahid ijtihaad saa'iq ahaa midna ma hayno buuri waa ninka xaalkiisii waa lagu ma caddo wuxuu yidhi waxaa lagu sheegi wixii lagu arki jiray oo muxuu ahaa inuu ummadda bidca ogu yeedho bidcana muujisto waa majhuululxaalki marka macluumulxaal biاnifaaq iyo macluumulxaali biاlijtihaadi الsaa'iq iyo wuxuu u qaybiyey majhuululxaal ninkan majhuulxaalka ah asagu waxaa lagu tilmaami looguna yeedhi wixii lagu arki jiro oo bidcada ah tafsiilkaas wuxuu shabahaa tafsiilka ima dacwo najdiya leeyihiin waxaynu u gudbaynaa marka wadaaddaha eedeeya a'immadaas aynu soo sheegnay rag ka mida yaa waxaa u cunami waaye mowqifka ah ninkii shirki lagu ogaa kufri kufriga gaalnimona lagu ogaa xagganna aan laga warqabin inay dacwadu gaadhay iyo in kale a'imma dacwa najdiya waxay soo yidhaahdeen kufrigii shirkigii aannu ku ogayn baannu ku sheegaynaa daahirkiisa oo ruuxa daahirkaannu ku xukumaynaa baatinkana allaannu u daynaynaa wadaaddaa waxay dhaheen haadaa min alghuluwi fi اddiin inaad ruux aadan ka warqabin dacwadu ma ku quntay mise maya aadan ka warqabin oo dhankaa majhuul xaal ka ah aad ku xukunto falkiisii iyo shirkigii wuxuu samaynaya aad tidhahdo waa mushrik waa kaafir aad tidhaahda camalan bidaahirihi waxay dhaheen waa min alghuluwi fi ddiin qadiyaddaasi marka in xoogowa laysdultaagay u baahan tahay marka koobaad waxaanu leenahay naqdiga asaga waa naqdi khaطaah a'imadana ku gar leh aima dacwa najdiha ku gar leh ciddii naqdiso dhanna waa khaldameen inay khaldameenna caawaynu tilmaamaynaa insha allahu tacaala marka hore waxaanu dhigaynaa qaacida ah xukmu shirki ashirki alabar xukumkiisu laa yakhtalifu fii islaamin walaa fii jaahiliya shirki akbara ruuxa ku dhaca ee ilaahay khayrkii caabuda baryo tugo u yeedha ama risaalo khaasa soo gaadho ama mid caamaha soo gaadho ama yaysan soo gaadho xukumkiisu isma khilaafo xukmu lmushrikiin cabadat lawthaan xukumkoodu isma khilaafo laa fii islaamin walaa fii jaahiliya qaacidu waa midda ayada ah sidaa iyadana waxaa tusaya kitaabu rabbika subxaanahu wa tacaala iyo asunna nabawiya calayhi salaatu wasalaam iyo alijmaac alma'huur ruuxu marba hadduu ahlul awthaan yahay oo ilaahay khayrkii caabudo ama dhambaal nabi ha gaadha ama yuusan gaadhina waxaa loo xukumay inuu yahay mushrik sidaasuu qur-aanku iyo sunnadaiyu tilmaamahayaan iyo ijmaaca muslimiinta taa macnaheedu marka waxaa weeye ruux walba falka iyo wuxuu sameeyey ayuu ku xukuman yahay shaekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi oo in badan lagu maxkamadayn jira aima dacwa najdiya wuxuu xukumahayaa ismu shirki wاlkufri wاlظulmi wاlطuqyaani wاlfasaadi inuu sugnaanhayo qabla arisaala mujaladka labaatanaad ee kitaabkiisa majmuuc اlfataawa safxada soddon iyo toddobo ka akhriya mujaladka labaatanaad safxada soddon iyo toddobo fasal buguntay dheer sheekhu wuxuu leey wqad faraqa allahu subxaanaه wa tacaala ma qabla الrisaalati wma bacdaha fi asmaءa وaxkaamin wjamaca baynahuma fi asmaءi وaxkaam wdalika xujaة clى الطaa'ifatayn clى man qala ina alafcaala laysa fiiha xasanu wala qabiix wman qaala inahum yastaxiquuna cadaaba cala اlqowlayn baxi dheer buu ku leeyahay oo uu leeyahay haddii ruuxu islaamka hortiyi iyo risaalada nebi maxamed horteed uu shirki iyo kufri iyo gaalnimo uu ku dhacay xukmu shirki wuu qaadan ismu shirki magaca waa lagu magacdhabahaya laakiin waxa khilaafku ka taagan yaha waxaa weeye asagoon risaaliya dacwo gaadhin ma la cadaabi mise maya laakiin adduunka taytalka iyo ciwaanka iyo magacuu qaada inuu yahay falkiisiiyo wuxuu samaynayay qadiyadaasuu ka hadlay wuxuuna u deliishaday qowlahu tacaala nebiyulaahi muusa markii loo diray fircawn fircawn iyo tulkii oon weli dacwadii gaadhin muusena uusan gaadhin ayaa waxaa lagu yidhi idhab ilaa fircawna inahu aa fircawn rabbi wuxuu xukumay inuu aaqi nabi muusena weli ma la soco hadda risaaladii nabi muusena weli ma gaadhin fii suurati shucaraa waid naadaa rabbuka muusa an i'ti alqawma alaalimiin qawma fircawna alaa yattaquun alaalimiin waa almushrikiin nabi muusa la dirahayaa oo la caleemo saarahayaa oo nebinimadiisii la hirgelinhayaa loona dirayaa fircoon iyo tolkii intaan la gaadhina maxaa la xukumay inay yihiin mushrikiin inay yihiin mar kale ilaahi subxaanaه wa tacaala fii suuraةi اlqasas ina fircawna calىa fi اlarضi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu طaa'ifaة minhm yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaa'ahum maxaa daba yaalla inahu kana min almufsidiin mufsid weeye qabla الrisaala waa mufsidu bacda الrisaala aaqi weeye qabla risaala waa aaqi bacda risaala aalim mushriga weeye qabla risaala wa bacdaha xukmu shirki laa yakhtalifu fii islaami walaa jaahiliya sheekhu wuxuu le ilahay wuxuu sheegay inuu aalim yahay oo aaqi yahay oo mufsid asaga tolkiiba kadib sheekhu asagoo wuxuu qabaa laakiin cadaabku inuusan sugnayn ilaa bacda albicثa waa inagii soo maray nabiylahi huud calayhi salaau wasalaam inuu tolkii ku yidhi markuu u tagayba ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayruh in antum ilaa muftaruun sheekhu wuxuu yidhi sheekh islaam ibnu taymiya fajacalahum muftariina qabla an yaxkuma bixukmin yukhaalifuunah likownihim jacaluu maca allahi ilaahan aakhar xugum uu nabiyullaahi huud xukumay oy khilaafeen ama ay ka been sheegeen uma jira laakiin fariintii muxaadarada u horraysayba wuxuu leeyahay nabiyulahi yuhuud in antum ilaa muftaruun ay mushrikuun ay ifkan aalihatan duun allahi turiiduun yacni shirkigu waa iftiraa sidiisuba fajacaltum minhu xaraaman waxalaalan qul allaahu adina lakum am cala allaahi taftaruun sidaaduba waxaad samaynaysay cibaadaha haddaadan daliil cad u haysanin maxaa tahay muftari cala allah sheekhu wuu sii wado wuxuu ihi bixuruufi fasmu shirki habata qabla الrisaala fainahu yushriku birabbihi wayacdilu bihi wayajcalu macahu aalihata أkhra wayajcal lahu andaada qabla الrasuul wayahbutu ana hadihi اlasmaa muqadamun calayhi cala الrisaala magacyadan waxay ku qabanhayaan adoo nabiba ku imanin magacuna wuxuu ka imanayaa hee falkaad samaysay qolyaha ajruumiga ku fiican waxay dhahaan ismu اlfaacili wa xaqiiqaة fii man qaama bihi اlficlu faacil waa kuma iyo ismu faacil faacil iyo ismu ficil waxa waa ninka falka sameeya zaani waxaad dhihi ruuxii zinaysta laakiin ruuxaan zinaysanin zaani ma dhihi kartid ruuxii tukanayay ama tukaday baad musalli dhihi ninka darooriyamaya ama daldalmaya mutakalim baad dhihi ama muxaadir ismu اlfaacili waa xaqiiqaة fii man qaama shirki iyo cibaado ilaahay khayrkii la caabudo iyo fasaad iyo tuqyaan iyo xadgudub ninkii la yimaado ama nabi ha u yimaado ama nabi dacwadiiisan soo gaadhin wuxuu ku magacaaban yahay falku sameeyey magacii ka iman lahaa wa cinda faqdi lwasfi laa yushtaqu wa acwaza almuctasiliya alxaqu haddii masderkii waxay u yaqaaneen nuxaadu ama qolyahan cilmu lcaqaa'idka u yaqaanaan sifada ay dhahaan lagaa helo qolyahan usuuliyiintana wasfi mushtaq ah alwasf aw alcilla ficilkii haddii lagaa helo waxaan leenahay waxaad qadanaysaa isamkiisi iyo magaciisi oo ah mushrik iyo mufsid liannahu waxaa lagaa helay hee fasaadkii iyo shirkigii iyo yaa lagaa helay qadiyaddaa sheekhu halkaasu ku faahfaahiya wuxuu uhi wakadalika ismu اljahli wاljaahiliya yuqaalu jaahiliyatun wajaahilan qabla majiiءi الrasuuli waama الtacdiibu falaa ama tacdiibu fala xataa muran baa anugu ka qaba asaate laakiin inta hore sheekh waa isku waafaqsanna taa waxaa ka daran nabiyulaahi muuse weli la tababarhayo oo la carbinhaya mucjizaadkii baraahiintii la tusahayo yaa fircawn iyo turkii la soo xukumay gacantii caddayd iyo ushe abeesada noqonaysaiyo markii laga hadlay waxaa fadaanika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna wa mala'ih hee innahum kaanuu qowman faasiqiin ahlulcilmi bitafsiir oo dhan waxay isku waafaqeen annahum kaanuu qowman faasiqiin ay kaafiriina mushrikiin xataa akhri tafaasiirta jahmiyada xataa ashaacirada muctasilada waa nafs alqadiya soo qaad muxuu ahaayey ibnu jariir atabari kaafiriin buu ku leeyahay weli hadda waxaa la laylhayaa oo la diyaarinhayaa nabigii loo diri lahaa fircawn fadaanika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna wa mala'ihi maxaa daba yaalla inahum kaanuu qowman faasiqiin ba inahum kaanuu masaakiin lama dhihin qowman faasiqiin nabilaahi muuse waa garrama wuxuu ihi rabbi innii qataltu minhum nafsan fa ahaafu an yaqtuluun wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilu maci ridan yusadiqunii innii akhaafu an yukadibuun ilaa qowlihi tacaala gaar aayadaha dambe maxaa daba yaalla falamaa jaa'ahum muusa biaayaatina bayinaatin qaaluu ma hada ilaa sixru muftara wamaa samicnaa bihada fii aabaa'in alawaliin idan xukunku wuxuu dhacay muusan weli u tegin fircawn soo ma caddo falamaa jaa'ahum muusa biaayaatina qabla almajiic ilahay muxuu soo xukumay inahum kaanuu qowman faasiqiin ibnu jariir markuu aayadda wuxuu yihi yaquulu lmowla ina fircawna wamala'hu kaanuu qowman kaafiriin bixuruufihi weeye mujaladka siddeed iyo tobnaad ibnu jariir atabari suurat lqas ka fiiriya dhibba ma laha sabxada laba boqol afartan iyo sagaal qadiyadda marka adiyad lagu khaldama ma aha magacu wuu ku qaban waadna qaadan haddaad falkiisii samayso wixii aad samaysaa lagugu tilmaami soomaalidu waxay yidhahdaan way yaqaana wixii shalay lagugu arkay baa galabta maanta lagugu caayaa yacnii shalay waxaad samaysay waa lagugu qaban falkii aad samaysay magac baa lagaaga dhalaalin oo lagaaga bixin halkaasaa lagaaga sar bixinaya taasi marka waa wejka labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala markaynu taa ka soo durugnon oo ummadihii hore iskaba alumam asaabiqa ummaddii nebi maxamed ka horraysay carbeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xukumay nebi maxamed oon soo gaarin inay mushrikiin yihiin oo ay ka faran yihin buu rabbi sheegay fii kitaabi alcasiis hadday carabtii nebi maxamed ka horraysay ahlu fatra noqon waayaanna adduunka ahlu fatra laga heli maayo haddii ayaga loo cudurdaari waayana cid loo cudurdaari ma ay jirto leannu mu'arikhiinta muslimiinta iyo kayrkoodba waxay xaqiijiyeen biladila taarikhiya ku xaqiijiyeen carab nebiyulaahi ibraahim dhimashadiisii iyo nebiyulaahi maxamed diridiisi waxaa u dhaxaysay taqriiban laba kun iyo toddoba boqol oo sano iyo an mshan sano laba kun toddoba boqol iyo shan sana udhexaysay yacni waa laba kun toddoba boqol iyo shan sano min fatra udhaxaysa bayna mowti ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam abu tawxiid wa bayna bictati muxamedin calayhi الsalaatu wasalaam waa maxay wax ku dhow soddon qarni wey soddon qarni wax ku dhow wey fatra marka lagu qiyaaso shirkigu goormuu marka ku bilowday muddo ka badan laba kun iyo saddex boqol oo sano laba kun iyo saddex boqol oo sano muddo ka badan ay carab ku taagnayd cala tawxiid اsaxiix calaa milati ibraahiima xaniifa inta hadda idinku aad diinta nabi maxamed haysataan in ka badan oo weliba ku laban laabmaysa ee carab waxay ku soo dhaqmaysay cala tawxiid saxiix waxay culummadu ku qiyaaseen laba kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo shan sano laba kun saddex boqol toddobaatan iyo shan sano taqriiban waynu gaari doonnaay yay carabi waxay ahayd cala atawxiid asaxiix laga soo bilaab min mowti ibraahim ilaa laba kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo dhowr sano waxay ahaayeen cala atawxiid asaxiix inxiraafka iyo takhyiiru sharaa'ic iyo axkaamtoo la bedelo iyo diinkoo lagu tunta waxaa bilaabay camr ibnulxay alkhusaaci saxaabada u abtir sheegatee ku nasab sheegata wada odayga asaga ah waxay u maraan ay ugu tagaan sagaal awow awoga sagaalaad weeye saxaabadii islaamtay ee abtirkood uu marhaya odaygaa diinta carbeed bedelay xanafiyadii bedelay saxaabada qaarkood waxay ugu tagaan sideed qaybo waxay ugu tagaan sagaal mid toban celcelis almutawasat alxisaab waxaad dhihi jirteen sagaal awow weeye sagaal awow taariikhda marka la fiiriyo waxay galaan saddex boqoloo sano gudahood isugu yimaadaan soo sidaa ma aha cinda almuarikiin dadka taarikhda yaqaana boqolkii sanaba waxaa gala saddex fac baa gasha boqolkana saddex fac baa gelaysa boqolkana saddex fac meeqa boqol weeye saddex boqol waxaa gala sagaal awow sagaal awow soomaali markay u atirsato waa geedkan waa dhow yahay meel dheer ma jiro soosaal looma yaqaan carab marka diinteedii saxanayd ee millatu iyo saddex boqol iyo toddobaatan dhowr sana ay ku soo dhaqmaysay waxaa bedelay camr bn eh, alkhusaaci maadaama cala alistiqaama waatawxiid ay ahaayeen laba kun iyo dhowr boqoloo sano looma baahani in nabi loo soo diro meesha reer banu israa'iil bacda mowti ibraahim bisiti mia sana lix boqoloo sano kadib shirki iyo kufri bay ku dhaceen nabi baa loo soo diray muuse taagan bay kufriyaadkii bilaabeen waxaa iskaga dabiyin marka ibraahim oday ka farcameenba isxaaq yacquub oo israa'iil magacaba nabiga iskale ah nabiyulaahi yuusuf muuse iyo haaruun intaasoo nabi waxaa reer banu israa'iil ambiyadu rususha ogu bateen ma ahayn likaraamatihim wa fadlihim cala annaas ee wuxuu ahaa litamarudihim wa kufrihim cala allahi subxaanahu wa tacaala markay inxiraafaan oo ilaahay ku tamarudaan baa nabi baa la keenaya waxaa dhici karta inay iskugu yimaadaan ambiyo fii zamanin waaxidin dhowr nabi laiskugu keeno kaanuu mutamaridiin cala allahi subxaanah wa tacaala ama alcarab oo bani ismaaciil ah wax baahi ah looma qabin hee in ambiyadu ay ku badato limaada liannahum kaanuu cala tawxiidi saxiixi wa millati ibraahim wax ka badan labaatan qarni nebiyulaahi nuux iyo aadam inta udhexaysa waxay noqotay toban qarni waa taqaanaa waa kun sano kun sano dabadeed shirki iyo kufriba nuux baa la soo diray yacnii inxiraafku markuu bilowdo ee uu biyo dhigo markaasay ambiyadu yimaadaan inta badan marka waxaa carab nebiyulaahi ismaaciil gadaashii aan uusan u dhex imanin nabi kale oon maxamed ka ahayn waxay culummadu leeyihiin muxaqiinta min ahli ilcilmi sababku wuxuu ahaa kaanuu cala tawxiid اصaxiix saa darteed baa qur-aanku leeyahay litundira qowma maa aataahum min nadiiri min qablika lacalahum yatadakaruun maxaa yeelay nabi maxamed loogama horrayn dadkii noocaas ahaa ee laba kun iyo taqriiban saddex boqol iyo toddobaatan sano cala tawxiid saxiix ahaa fatradii dambe ee kufrigii shirkigu ku yimid ninkii khusaaciga uu diinkoodii bedelay asnaamna ay caabudeen iyo awthaan saddexdaa boqoloo sano iyo dhowrkaa sano waxay ku kaceen baa ilaahay ku tilmaamay kuna takfiiriyey lama dhihin laba kun labaatan qarni ka badan baad soo ficinaydeen intan ha laydinku dulqaatee waa la xukumay shirkigooda wma akar الnaasi walow xarasta bmuminiin wma tsأlhm calayhi min أjri in huwa ila dikru lilcaalamiin wkaأyi min aayati yamiruuna calayha whm canha mucriduun maxaa daba yaala wkaأyi min aayati fi الsamaawaati wاlardi yamiruuna calayha waxaan ka rabaa wmaa yuminu akarhm biاllahi ila whm mushrikuun ilahay mushrikuun buu ku tilmaamay yacni inaad tidhaahdo aima dacwa najid dad aysan ogayn dacwadu ma gaadhay mise maya yay ku xukumhayaan inay mushrikiin yihiin ayagoo eegahaya falkooda iyo ficilkoodu taasina waa huluwi fi اddiin waa jahli fi kitaab illaah jahlun bikitaab illaahi wey aayaddan waxaa la sheega inay ku soo degtay cala axadi alaqwaal tafsiiriya inay ku soo degtay carab iyo quraysh markay tawaafahayaan shirkigay samayn jireen labayk allahuma labayka labayka ilaa shariikan laka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak xadidka ibn caba fi saxiix muslim jamaaca min almufasiriin oo taabiciin iyo saxaabana waxay ku fasireen maye waxaa weeye iimaanka loo sugay waa aliimaanu bilkhaaliqiya wاlraasiqiya ilaahay inuu maamulka iyo talada iyo abuurka uu rabbi leeyahay weeye shirkiguna waa shirkun fi lcibaada ilaahay inuu asagu keligii yahay oo adduunka uu maamulo oo uu talada leeyahay ay addoommo ilaahay yihiin way aaminsanayn wahada min aliimaan laakiin waa iimaanan muctabar ahayn weeye haddii shirki aad ku dhacdo shirkina waa ku jireen fii baabi alcibaada arrintaa marka waxay tusaysaa maca iyagoo qirsan ilaahay jiridiisa iyo awooddiisa iyo maamulkiisa xujadiina weli aysan soo gaarin nabi maxamed loo soo dhiibay ayaa rabbi wuxuu ku xukumay inay mushrikiin yihiin limaada dadmurankeed waxaan leenahay aayaddu waa makiyo xujaduna carab ma aysan ku qumin carab oo dhan bilimkaani alqariib xataa nabiga marka la soo diray ma ka timid uu maka yimid nabigu oo dacwada bilaabay nabi maxamed dhambaalkiisoo saxan dadkuu gaadhay waa yaraayeen laakiin waxaa gaadhaya nabi nin nabi sheeganaya oo reer bani haashima ah, oo ina cabdimualib ah ayaa maka dhex ordo oo diin baan wadaa iyo khayr yidhaahda waxaa dadka dhex yaalay waa saaxir waa kaahin waa majnuun kursi buu doonahaya xooluu doonahaya adeerkiibaa kab tuuraya dhagax tuurahaya shubahaadkaasna waa socdee dadka xaqiiqada nabiga iyo diinkiisa sideeda u fahmahaya waxay ahaayeen dadkii reer maka carabta inteedii kale imkaanka waxaa loo qaybiya imkaan atamakun min acilmi اlqariib iyo atamakun اlbaciid baa loo qaybiyaa ayib marka haddaynu fiirino tamakunka qariibka aan fiirino lam taqum اlxujaةu calى اlcarab fi اlcahdi اlmaki ila calى quraysh baad odhanaysaa halkaa marka laga ego waxaan leenahay waxaa weeye jaahiliyadii iyo kuwii nabiga soo gaadhay kulli rabbi wuxuu ku iطlaaqay ilaa wahum mushrikuun cumuumka ayaddanna tusahayo kulligood kuwii inxiraafa iyo kuwa nabigu soo gaadhay iyo kuwa dhexaba towxiidulkhaaliqiyana way ku fiicnaayeen towxiidulcibaadayna shirkiga kaga dhaceen kulli intuu rabbi isku qabtay wuxuu wamaa yu'minu akarum billaahi ilaa wahum mushrikuun marka cumuumka ayada qabla albicta wa bacda albicta intuba waa soo galeen ninkii ka saarana daliil baa laga rabaa wuxuuna rabbi ku xukumay inay mushrikiin yihiin aayad kale وkذلika زyna لكثيiri min الmuشhrikiina qatla أwlaadihim شhuرakاؤuهum liyurduuهum waliyلbisuu عalayhim diinahum wlow شhاء الlah ma facaluuه fadarhum وma yftaruun laba goor baa la caddeeyey inay mushrikiin iyo gaala yihiin mar hore waxaa la soo yidhi زayna لكثيiri min الmuشhrikiina qatla أwlaadihim شhuرakاؤuhum oo shayaadiintooda ay caabudahayeena marna waxaa l fadarhum وma yftaruun وma yushrikuun bay ka dhigan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay carruurta in la nolol doogo wa'dulbanaad iyo carruurta kaleba ama ceebka carar ama faqrika carar dartii in mushrikiin badan shayaadiintu ay u qurxiyeen rabbina wuxuu ku tilmaamay inay mushrikiin iyo muftarinna yihiin waxaad leedahay wa'diga carruurta in la nolol dooga kaana naadiran fi lcarab fii quraysh culammaa waxay leeyihiin qureesh wa'dulbanaad ma maysan aqoonin caadadaasi waxay ku badnayd carabaha kale ee jasiiratulcarab dega amaa qoyskan qureysheed naadir bay ku ahay haddii laga helaba waa ku yarayd daliilka marka aayadda aanu ka rabno waxaa weeye mushrikiintii qureysheed haddii loo jeedana wa'dulbanaadka wuxuu soo bilowday waa hore xilligay hawshaa bilaabeen baa ilahay wuxuu ka leeyay wakadalika zayana likaiirin min almushrikiin idan aayadda ilaaqeeda ama cumuumkeedu qabla albicثa wa bacda albicثa fadarhum wamaa yaftaruun hadday quraysh inuu carab kale yihiinna kaba si fiican waxaan leenahay aayaddu tansaxibu calaa maa bacda albicثati wamaa qabla albicثa lagamana saari karo rabbina wuxuu ku xukumay inay mushrikiin yihiin waxaa ka sii fiican oo ka cad aayad saddexaad mise aayad afraad weeye sayaquulu اladiina ashrakuu low shaء allahu ma ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay suuratnaxlna eh, way ku timaadaa baan filaya ancaamna way kusoo noqnoqotaa waxaa kaa khuseeya sayaquulu ladiina ashrakuu low shaa allahu ashrana kuwa kuwii nabiga la joogay kuwaa kuwii nabiga la jooga nabiga ay diinka la gaadhsiiye wey laakiin meesha waxaa ku jira walaa aabbaa'una ilaahayna wuxuu litundira qowma maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun wiilashan iyo dhalinta nabigu uu soo gaaray ee facan uu nabigu soo gaadhay ayagoo shirkiga waa qiranhayaan ilahayna wuxuu ku ley sayaquulu ladiina ashrakuu ashraku اlaana miya mise waa ashraku min qabl ka jawaaba yacnii ah, qur-aanku siyaabo badan buu u caddeeyey ninkii shirki ku dhaca fii jaahiliya wa fii islaam inuu mushrik yahay kaafirna yahay ashraku alaana haddaad tidhaahdo waxaa lu dhihi waxan waa waxay weligoodba wadeeni way horena soo bilaabeenoo dhowr boqoloo sano ka horbay soo eh, bilaabeene maxaa hadda isbedelay ilaahay khayrkii hadday caabudahaayeen qabla miatay sana oy haddana hawshu wadaan intan dambe nebigu soo gaarina waa shirki inta hore maxay ahayd shirki ma ayaa kaa dhegaysan waa laguu qoslay yaani waxaan sal lahayn weeye haddaan iska badayna intan dambe xujadu ku quntay walaa aabbaa'una aabbayaalkood waxay ku qireen inay mushrikiin ahaayeen waxna maanan xarimneen shirkina maanan ku dhacayn hadduuse ilaahay doonin yani qadar iyo mashiia ay xujaysanayaan hawsha hadda ima khusbaxdiga waxay khuseeya iqraaruhum calaa aabaa'ihim wa ajdaadihim bishirki qur-aankuna muusan radinin alqaacida alusuuliyana waxaa weeye kullu xikaayatin waradat fi lqur'aan lam yarudahu اlqur'aanu fahwa xaqun ama fahya xujatun shay walbo qur-aanku soo gooriyo xaggana uusan radinno uusan baabi'inno uusan tilmaamin inay baatilo tahay xikaayadaasi waa xaq bay dhihin culummadu qaacidada ninka ta'siiliya qaadadhiga waa abu isxaaq ashaatibi walaa aclamu lahu mukhaalifa min alculamaa culummada wax ku khilaafsanna ma arag wuxuu leeyahay binasi xuruufihi kullu xikaayatin waqacat fi lqur'aan falaa yakhlu an yaqaca qablaha aw bacdaha wa huwa alakharu raddun laha aw laa fain waqaca raddun falaa ishkaala fi buطlaani dalika almaxkiy wakadibihi wain lam yaqac macaha raddun fadalika daliilu calى صixaةi اlmaxkiyi wa sidqihi faina alqur'ana sumiya furqaana wahudan waburhaana wabayaana watibyaana likuli shay وهو xujة الlahi عlى الخلق عlى الجuملة والتفصيل والإطلاق والcموم وhذا المعنى يأbى أن يحكى فيه ma laysa بحق ثuma la ينبه عليه الموافقات للشhاطبي مجلدka saddexaad ilaa wadaadka iskale alqawaacid اlusuuliya cinda imam shaaibi safxada oad ka muraajacayn kartaan iyadoo khulaaso qaacido waxaa weeye ana kula maa lam yarudahu اlqur'an min alxikaayaati fahuwa xaqun qur-aanku wuxuu soo guuriyo hadduu khaldan yahay nin baa yidhi qolyaa ku hadlay nin baa sheegay hadduu wax khaldan yaho baail qur-aanku waa qabtaa ama radibaba lasoo hormarin ama gadaal baa qac laga siinoo waa la tacqiibinaya haddii laakiin sidaa lagu dayayo saa looga tago waa shay jira haddaba nimankan ama wiilashan awowyaalkooda iyo facooda iyo muxuu ahaaye isirkooda waxay ku qireen cala ashirki wa taxriimi alxalaali taxriimi alxalaali muxuah wa taxliil alxaraam iyo takhyiiru sharaaci bay ku qireen qur-aankuna waa sallimo waa ka aamusa haddaba waa maxay ajdaaduhum wa aabbaa'uhum kaanuu mushrikiin hadihi alqaacida aayadda شhanaad ma jacala allahu min baxiiraةi walaa saa'ibaةi walaa wasiilaةi walaa xaamin maxaa la yidhi walaa xaamin walaakina اladiina kafaruu shirki lagaba soo teg baadda ilan qolyaha waxay kala tafriiqeen aima dacwanajdiya ka mid a shirkiga iyo kufriga hadda ilahay wuxuu leey walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadiba ma culumay ahay maya wa akaruhum laa yacqiluun badankoodna waxay fahmhayaanba ma jiro waxaa weeyaan qafalmarjacyaal wey waxaan oga jeednaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu iska takooro iska duway wixii loo tiiriyey baailkaha takyiru sharci neefkana xaaraama neefkan dumarka lama ogolo kan raggaa loo ogol yahay kan asagu waaba lama rari karo lama dheefsan karo lama taaban karo waxaasoo xayawaanaad oy taxriimiyeen ama ay eh, ku sameeyeen takyiir ilahay wuxuu yihi shuqul kuma lihin ilahay shuqul kuma laha walaakina aladiina kafaruu yaftaruun maxaa jira waa takhyiir waa xukmi waa tashriic lisharaa'ic iftiro wey qul a allahu adina lakum am cala allahi taftaruun wey walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadib wa akarhum laa yacqiluun hawshaana waxaa la ogyahay waxaa bilaabay baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamiga waxaa bilaabay camr bn xay اkhusaaci asaga iyo carabtii ku raacday fikirkaasoo dhan ba ayadda soo galahaya haddaad tirada kuwan dambe nebigu soo gaadhay unbaa kufaara oo muftariin ah waxaa lagu odhanayaa kii bilaabaybu nabigu xukumay inu naarga leeyahayba odaygii bilaabay nabigu wuxuu yihi naarta waxaan ku arkay caamr xay lkhusaaci oo xiidmihiisii naarta ku jiidahaya caloosh intay soo dhacday oo naartu quwaxday oy filigtay yaa xiidmihiisi qulqulahayaan markaasuu ku dhex jiidahaya waa odaygii bilaabay odaygii bilaaba haddii sidaa loo galay kuwii ku raacayna ee inaa wajadnaa aaba'ana calaa umma nimanka yidhi maxaad ka samayn isku mid weeye ataabic walmatbuuc isku meel bay marahayaan qadaayaadka saa u cadcad laguma kala reebo tafaasiil yar baa jirto lagu kala reebo idan waxaan leenahay laa maxaalata waxaa xukumkaa soo geli walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadiba waaktarhum laa yacquun camr xay اlkhusaaci awalu man hayara sharaa'ic waxaa soo geli atbaacdii ku raacday kulligoodna rabbi wuxuu ku idlaaqay inay gaala yihiin mushrikiinna yihiin muftariinna yihiin waxaa kaaga daran aayadda toddobaad mise lixaad way tiradii inaan khaldaan u malayn aayaddii lixaad inama الnasiu ziyaadatn fi اlkufri yudalu bihi اladiina kafaruu yuxiluunahu caama wayuxarimuunahu caama liyuwaaطuu cidaة ma xarama اllah fayuxiluu ma xarama اllah maxaa la yidhi zuyina lahum suuءa acmaalihim wallahu laa yahdi اlqowma alkaafiriin way ka tagtay hadda kufri bay maraysaa ilaahay wuxuu sugay kufri ziyaada ah iyo kufri asal ah inama annasii'u ziyaadatun fi اlkufri ahbata subxaanahu wa tacaala asla اlkufri maca ziyaada oo maxay tahay bilihii xurmada lahaa ee la yaqaanay yay marna dib u dhigahayeen zakaad dib loo dhigay safar baa la soo hormarin takalaad dib loo dhigay isdaamamarin ilan waa diintii baaqilka diinu ibrahim waa ismaaciil bay xanafiyada baaqigeedi wey kol waxay rabaan inay wax kala bedelaan si noloshooda iyo dagaalahooda iyo hawlahooda ay u suuragashadaan markay xajka iskugu yimaadaan baa nin dhawaaqay odhanaya la socda bishii heblaayda xurmay ugu soo fool lahayd dib baa loo dhigay gudiga go-aankaa gaadhay iyo komitiiga waan soo hormarinay wixii dagaalami kara way dagaalamahayaan go-aankaasaa soconhaya akhriya taarikhda carabeed iyo shirkigoodii tii buu rabbi ka hadlay wuxuu leey inama nasiu ziyaadatun fi lkufri allow maxaa sii jiray kufri hore gaalnimo horaa sii jirta ziyaadatun fi lkufri intaa lagumadi waaa le yudalu bihi aladiina kafaruu haddana kafaru inta la celcelinay wuxuu ihi ninki saalix mahdi almaqbel haddaad aragtay buu qur-aanku wuxuu celceliyo aafo taagan weeye ama way soo socota ama balaya ka dhici doonta weligaa dhegtaa ku adheeree buuri qur-aanku wuxuu celceliyo ee aayadu iskaga daba tagtagaan ay ku noqdaan ay rakaadiyaan waxaa weeye waa hawl uu qur-aanku doonahaya ruux walba muslima inuu aamino khilaafkeedana uu ka cararo ama aafo soo socoto bilaaban doontuu qur ka digahayaa ama markaasayba taagantoo lagu aafooba lagu halaagsamay hawl sahlan ma ah hawlaha la qur-aanku aaya oo aayateenba ku dulmaraa laakiin meeshuu qur-aanku ka dhaqaaqa waaye oo uu ku soo noqda min bidaaya ila nihaaya yani suwaani ay kuu soo sheegaan maa ninkii adhigoo eh, xasilooyn foorida la dul istaagay adhigoo meel dirinoo fiican daaqaayo foori dayn waaye kaas waa adhiga foorida maa ka ayarta uba xasiloon yahay yuusan muxuu leeyay ha xasilaan yuusan dhaqaaqin baan lehay buuri taan ka daayay wuu iska eh, dirintuu ka bixi karaa oo meel kale waxbu halkan yuusan dhaafin baan lehay buu yacni qur-aanku wuxuu wuxuu celceliya waxaa waye in wax badan aad fahantaan aayaddan gudaheeda inta kufri ilaahay qolyaha uu ku qirahayo u fiirso ziyaadatun fi lkufri baa leey yudalu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu cama haddana maxaa lagu zuyina lahum suu acmaani wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin alistidlaal bihadi alaaya waa qawyon jidda lianna annasiy wuxuu ahaa acmaashii jaahiliyada waa horayna soo bilaabatay wuxuuna rabbi sheegay kufri faracoo ziyaada ah iyo kufri asal oo lagu duldhisahayo wuxuu rabbi sheegay axkaamta tagyiirkeeda iyo kala bedelideedu inuu yahay ziyaadatun fi lkufri qowmkaasna ay kaafiriin iyo mushrikiin ayba ka dareen hawsha ayadaa marka laysa qaasiran cala almushariciin oo wadaadihii oo duqaydii dejiyey ah bal waxaa soo gelahaya caamadii ku raacday marka caraboo dhan baa hawshan ku aafaysnayd fastawat alcarabu fi اshirki wاlkufri qabla اlislaam waxaa ka daran aayad ree madiine khusayso kaba hawshoo dhan baa ka daran yuhuud iyo iyo ree yatrib ree yatrib baa xoog badnaa oo dee qoys ballaaran bay ahaayeen carab oo dhan wayba ka adkayen qoys gooni aan ogu hagaagi jirin maba jirinba yuhuudduna niman xulufo ay iska ahaayeen marka yuhuuddii yatrib deganadee soo qaxdee shaam ka timid iyo ciraaq la baqdhabe ee la jilciyey iyo fooda carabtu ay geliyaan ay dhihi iska kaaya garaaca walle mar dhow nabi baa soo bixi doono oo ibraahim ka soo farcamay oo hadduu soo bixi nabigaasaan raacaynaa kadibna idinkoo mushrikiina oo awtaanta caabudhay baan idinku jihaadi doonaa mararka qaarkood waxay dhihi ilaahu nabiga soo dejiyo istiftaax iyo baryay samayn jiray ilaahu saan carabta mushrikiinta meel u saara dhammaanay ee ilaahu nabiga noo soo hormay hawshubu ilaahay ka hadlaaya ansaar ree yatrib oon diin soo gaadheen baa rabbi ku xukumaya wuxuuna rabbiga yidhi wlama jaaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqu lima macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala ladiina kafaruu cala aladiina kafaruu waa kuwama waa ree yarib ree madiino ansaar weeye qabla alislaam ilahi muxuu xukumahayaa inay gaalo ahaayeen falama jaaahum maa carafuu kafaruu bih yuhuud ba hadda la haystaa falacnat اllahi cala alkaafiriin yuhuud oo cilmi iyo aqoon u lahayd oo ku kufrida dacwadan ilaahay kaafiriinba ku sheegay mucaanidiin weliba ah carabtii mushrikiinta ahayd qabla alislaam rabbi wuxuu ku sheegay inay kafara yihiin limaada liannahum cabaduu hayr allahi wa ashrakuu bih wa kaanuu min qablu min qabl maxaa looga jeedaa min qabli bactati muxamadi calayhi salaau wasalaam aayaddu aayad cad weeye ka marta mala wuxuu ihi alqaadi abu aalib atartuushi fii kitaabi taxriir maqaal wa aqwa aayatin buu ihi cabaar baana ka fikirhayay aayad ka culus waa ka soo waayey buui marka carab aan la garamhayo waa runtii markaad aayaddu fiiriso meelaad ka marta malaha ayb wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum weli muusa imaanaha doogow hadda waagii hore baa la xukumay carab lasoo xukumay falacnat ullahi cala alkaafiriin idan kafaruu waa ahlu yarib mucaanidiintu waa ree yahuudeed ree yarib maxay ku gaaloobeen ma nabi loo soo diray beeniyeen maya ree yatri nabi maxamed ma aysan beeninba markay dacwadiis soo gaadh horay ka qaateen soo warka lama yaqaano ree yatrib iyo ree ansaareed iyo ree madine nabi ay beeniyeen ma jiro loo soo diray laa cama walaa khasan laakiin diintii ibraahiimee la bedelay ee shirki iyo awthaan iyo cibaado ka noqdeen oo mushrikiintii jaahiliyadun bay ka mid ahay tiibaa rabbi ku tagfiirinhayaa halkan waxaa ku jirta qaacido muhim jiddan oo ah kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliya bictibaari اlmacnaa wain kaana bictibaari lafdi khaasan baa la yidhahdaa reeya tirib ilaahay muxuu gaalnimo oogu xukumay ma inay niman qaxtaaniyiin ahaayeen oo yaman ka soo jeedeenba maya ma in goofkan madiine ay deganaayeenba maya ma in ahlu kitaab iyo yuhuud ay ishayeen baa maya maxaa loogu xukumay inay kafara yihiin annahum ashrakuu biاllah marka waxaa leedahay kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliyan biictibaari اlmacna daliil walboo sharci ah daliil caamaad ka dhigan kartaa biictibaari اlmacna wain kaana biictibaari lafdi khaasan dadka uu aayadda ku soo degtay dad khaasoo ree madiina ha noqdeen laakiin macnaha ree madiina loo takfiriye loo baabiyey muxuu yahay annahum ashrakuu biاllah nin walboo shirki laga helay qabla اrisaalati wa qabla bictati muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam maxaynu leenahay wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala ladiina kafaruu bay ku wada jiraan biictibaari اlmacna aayaddu biictibaari lafdi ha noqoto khaas oo ree madiina ha khusayso laakiin macnahay wax ku takfiirisay manaadkay wax ku cidha waxaa weeye nin walbo ilahay u sharig yeelay warkaa waad fahanteen bay ila tahay aayadahaas eh, toddobada ah waxaa ii raaca aayad eh, sideedaad oo iyadu kaba daranoo caddaysay in lagugu ciqaabo shirkiga qabla jahil ood naar ku geli wa ama tacdiibu falaa baan faragelin ku samaynaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu wa qaaluu haadihi ancaam suuratulancaam waa taqaanay makiyatahay soo maha waqaaluu hadihi ancaamu waxarun xijru laa yacamha ila man nashaau bizacmihim waancaamun xurima duhuuruha waancaamun laa yadkuruuna calayha sma allah iftiraa'an calayh sayajziihim bima kaanuu yaftaruun mujaazaadku soo ma aha haddee la xisaabtan iyo cadaab walaa macnaa lilmujaazaati cinda ahli اlcilmi ila alcadaab aw alxisaab ilaahay wuxuu idhi iftirihii baan kaa abaalmarinaynaa isaab bas maaha iftirihii aad geysata lagaa amaanmama waa lagugu cadaabi weeye maajir baa lagaa sin iftiraha iftirihii ilahaad u geysatay maajir baad ka helaysaa abadan cadaab weeye iftiraa'an calay aayaddan ree maka ma khusayso binasi wadaliil nin walba dhallinyarada waa fahmaayaa inaysan khusaynin aayaddan ree mako waxaa u daliila maka dhulbeereed ma ahayn aayaddan waxay ka hadlaysaa carabti koonfur jirtay iyo ciraaq iyo shaam iyo mandiqatu axsa iyo mandiqatu ljunuub ee beerlaydeed baa laga hadlaaya wa qaaluu haadihi ancaamun wa xarun xijru laa yacama ilaa man nashaa idan marka reer maka ma ahayn ahla zarcin wa xartin rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin hayri dii zarcin qur-aankaa caddaynaya yaa laga hadlaaya reer makaa laga hadlaaya cinda beytika almuxaram marka aayaddu waxay ka hadashay carabtii ilaahay khayrkii baryaysay ee badarkii iyo raashiinkii iyo xoolihii qaybo ka mida mancinaysay ina u fasaxaysay ee wax kala wadwaday inay yihiin muftarin cala allah abaalla ay la kulmi doonaan iyo cuquubo haddaba taxliil iyo taxriim aan rabbi kuu fasaxdaad faraha la gasho waxaa tahay muftari cala allah waxaana ku sugaysa ciqaab culus baa ku sugaysa qur-aankuna wuu qaadaa dhagay ninka muftariga inuu cadaab sugahayo ilahi wuxuu uhi wamaa dannu ladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba yowma alqiyaama waad garanaysaan fii suurati naxl mar kale rabbi wuxuu ihi ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun mataacun qaliilu walahum cadaabun aliim isla aayadahan aayad la wayajcaluun limaa laa yaclamuuna nasiiba mima rasaqnaahum hawshii hore ancaan bay aayaddu ka hadlaysahay tallaahi latus'alunna cama kuntum taftaruun su'aal mujaazaad cadaab aliim ah yacni qur-aanku wuu caddeeyey almuftari cala allah inuu yahay mucadab naar galahaya mar kale qur-aanku wuxuu yidhi wayajcalu lilaahi maa yakrahuuna watasifu alsinatuhum اlkadiba ana lahum اlxusna laa jarama ana lahum الnaar wa anahum mufratuun waxaa laga hadlaya waa carab fi اljaahiliya iyo kuwa islaamku soo gaadhay isku sibay u galayeen aayadaha maxaa yeelay kulligood ahlu awthaan bay ahaayeen ahlu shirkin bay ahaayeen afraad yaroo naadirinoo xunafo loo yaqaanay mooye intoodii kale baynu ka hadlaynaa fawaaxishtay bannaysan jireen ilahi wuxuu yhi laa jarama ana lahum annaar sayajziihim bima kaanuu yaftaruun mataacun qaliilun walahum cadaabun aliim aayaddaani marka waxay xambaaranaysaa jamiica alcarab oo markaasi reer maka iyo khayrkoodba intaasi marka aayadaha aan dareerinay waa aayadahan isleena waxay kutusahayaan alcarabu qabla اrisaalati inay ahaayeen mushrikiin yihiin shirkigaasna lagu cadaabay rabbina kala xisaabtamaayo marka ama tacdiib falaa baabkeedu waa in halkaa ku xidhan u malaynaya sunnadu marka qur-aanka ma taageertay mise way khilaaftay miyay khasistay mise cumuumkii qur-aanka iyo itlaaqiisii bay ku socotay toban xadiid aan ku daro qadiyadda aayad qur-aanka xoojinaysa wanzlna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim bayaanka nebi maxamedna aynu fiirino calayhi salaatu wasalaam xadiidka koobaad waxaan oga jeedaa aayadahaas iyo axaadiisu kulli waxay tilmaamayaan carab iyo quraysh iyo khayrkoodba shirkigii iyo wasankaiyo caabudahayeen ilaahay sokadii iyo ilaahay macii rabbi ku takfiriyey naarna ku muteen naarna ku gelahayaan haddaba almushriku qabla alrisaalati wa bacdaha xukumkiisu laa yakhtalif waa isku meel buu maraya hawsha ayaan lagu khaldamin xadiidka camr ibnu xay alkhusaaci baan ku bilaabaynaa nabigu wuxuu sheegay annahu awalu man sayaba asawaa'ib wajacala wabaxra albaxiira wاlwasiilata wanasaba alawthaan nabigu wagayara diina ibraahim wuxuu nabigu ka yidhi ninkaa laqad ra'aytu yajuru qusbahu fi الnaari yu'daa ama <coughs> yudii biriixihi ahl الnaar yanii sinjiidha iyo qurunka iyo waxa kasoo kamkami asaga ka soo urahaya ayay ahlunaarka kale ku rafaadahayaan maxaa yeeley fitnuu bilaabay ninka baashaa bilaaba waa in su adag loo cadaabo yajuru qusbahu mandhiciradiisii xiidmihiisiibuu ku jiraya finaar wuxuuna ku dhibaya ahlunaarka intaa besa maaha waa cadaabkii waxaana la ogyahay camrulxay alkhusaaci inaan aysan soo gaadhin oo ku jiro wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir wuu ku jiraa ayb saxaabiga akham la odhan jiray ibnujawn ama ibn abiljawn <clears throat> xadiikiisi asaguna nabi maxamed baa u yeedhay wuxuu hi yaa ra'aytu camru lxay alkhusaaci ibnu qamica ibnu khindaf yajuru qusbahu fi nnaar fama ra'aytu rajulan ashbaha birajulin minka bihi walaa bika minhu nabig wuxuu yidhi camdulxay alkhusaaci oo naarta xidmihiisa ku jiidi baan arkay nin kaaga eg weligay ma arag buui adiya asagu xagga muuqaalkaiyo suurada ee qaab abuurka rabbigay aad baad iskugu egtihiin saxaabigii wuu cabsaday wuxuu idhi faqaala akam wuxuu idhi casaa an yaduranii shabahu ya rasuul allah rasul nabig ma dhici kartaa buui ekaashahan u ekahay inaan eedo oo anna lagu cadaabo hawsha amay dhici karta nabi allow khatar baad sheegtay nabi wuxuu hi laa inaka mu'minun wahwa kaafir waa xugum cad nabigu wuxuu soo xukumay naartiisiina wuu soo sheegay xukumkii magacu qadan lahaa adduunkana muxuu yihi nabig sal sl iyo aakhraba laa inaka mu'minun wahuwa kaafir xukumkaa takfiirkee nabigu uu takfiir wuxuu ku cileeyey dhegayso tacliilka wahuwa kaafir inahu kaana inan meeshaan markay dhacday cinda aluswa maxay waa maslak min masaalik tacliil oo weliba waa tacliilka mansuuska ee daahirka ah ayib inahu kaana wala man hayara diina ismaaciil fanasaba alawthaana wabaxara albaxiirata wasayaba asaa'ibata wasalwasita waxamal xaami fii riwaaya laa inaka muslimun wainahu kaafir idan haddii odaygii shirkiga bilaaben la takfiiriyo caruurtiisii iyo wixii ku raacay maxaad ka leedihiin camr bn xajib alkhisaacin baa kaafir ah isagun baa mushrig ah qabla alislaami naar buu gelahaya dadkan kalena maxaad ku horreebteen ma inuu khusaaciyo qurashahayn baad ku dilaysaan yani wax jira ba ah nabigu wuxuu caddeeyey nasa calaa takfiiri camr xajib wa anahu mucada fi الnaar ciladana wuxuu ka dhigay takyiiru sharaaci washirki biاllaah waa cila mansuusa wa aniga ku soo yidhi qaacidii baad soo ceshan kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliyan bictibaari اlmacna wain kaana bictibaari lafdi khaasa nafs alqadiya weeye camimulxayi muxuu eeday takhyiiru sharaa'ici shirki kufri gaalnimadu ku dhacay baa lagu tagfiiray naarna ku galay nabiguna ku sheegay maxaa yeele nabi uu beeniyey ma jiro u yimid risaalo loo soo diro uu takriibiyey ma jiro laakiin diin soo socotay oo oy ku dhaqmi jireen tulkii ayuu intuu shaam iyo meelaha tegeyba asnaam soo qaatay kadibna wuu bedelay hadduu kaafir yahay camlu xay xukumkii qur-aanku kafara siiyey baad yuu qaadaan wataquu naara alatii uciddat lilkaafiriin qur-aanku waa sheegay kaafir naar baa loo diyaargareeyey wman lam yuumin biاllahi warasuulihi fainaa actadna lilkaafiriina saciiran saciiran taasay ku jiraan ninka shirki iyo kufri lagu xukumo qur-aanku xukumkiisu meel buu yaallaa xadiidka nebi maxamedna saasuu kuugu taageeray xadiidka labaad xadiidka waa la yaqaanaa bay lata xadiid saxiixa wey xadiidka labaad waa saaxibu mixjan nin carbeedoo waxaa jiray tuug ah ul bakooradu soo qaadan jiray bakoorad af qolaafan qolaaban buu soo qaadan jiray halkan uu gashanhayaa markaasuu ku gara mari marka bakooradi buu gi-aad iyo shaarkaadii iyo wixii ku saraabuu kaaga qaadahaya intuu saa u qabto markaa tira war qabta tug warmaa kuma arkaynin bakooradaa ku dhegtaye qaada calalkaaduu kuleeyahay habuuqin xaggeed ordaysaa yacni bakoorada igaga dhegtay waan isgara maray waan isdhaafnay oo waan istallaabnay kadib baashan afka taagaysaa qabsatay maanan dhaagayna macawistaada qaado dhibkaygadda dadka xujaajtu markaasaa ku dhibi jiray nabigu wuxuu yii ninkaasoo asna la cadaabay sida camrulaxaya ay daris yihiin baan soo arkay wa ra'aytu fiiha jahanama waxaan ku arkay naarta fiiha saaxiba almixjani yajuru qusbahu fi الnaar camrulaxay buu ku tol yahay kaana yasraqu xaaja bimixjanihi faإida fuطina lahu qaala inama tacalaqa bimixjani wain afala aw ufila canhu dahaba bihi haddii aadan dareeminna labata go-i aad dareentana bokoraddaa qabsatay maanaan kaa qaatay buu ninkan asaga maxaa lagu cadaabay cudiba bifarcin fakayfa alaslu farac min furuuci sharaa'ici baa lagu cadaabaya asalkii towxiidkiiyo al-ishraaku bilah ka warraba waa fil jaahiliya ninkan qurayshii carab buuna ka maxaa yeele dadka xajihi jira carab bay ahaayeen ha u qaado inuu yahay nin israa'iila ah ama kitaabiya ah ama reer bani israa'iil iyo ree muxuu ahaayey yuhuudiya nasaaro diinkooda xajka ha qabo oo ambiyadoodii ha soo xajiyeen laakiin markay diinta bedeleen ama ay fasaadeen xaj way joojiyeen dadka soo xajiye ee kacbada yimaada ee cumrayste xajiye carab besay ahaayeen manaasigta manaasiga carbeed bay ahaayeen ninka marka xujaajta dhibahaiyo sariqadii baa lagu cadaaba naarna uu ku galay ka waran fa kayfa altawxiid amru tawxiid xaggee tegahaya alshraaku biاllah cibaadat اlawthan caqli daradaadi ma dhihi kartid ninkan sariqaa lagu cadaaba laakiin mushrigi waa loo cudurdaari yani waa lagugu qosli waxa wax lala yimaada rag la soo shirtagaan ma aha sidaa darteed buu eh, eh, eh, waxaa ka hadlay ninka la yidhaahdo abu waxaa ka hadlay ninka la yidhahdo qaadi abu aalib dartuushi kitaabkiisa idin sheegahayo aad buu qadiyadda uga hadlay wuxuu cadaabka ku mutay buu ku yidhi shirkigabuu ku mutay laakiin nabigu wuxuu u sheegay mixjanka iyo bakooraddan iyo xatooyada waa calaamadu ku caanbaxay ruuxa marka calaamadu ku caanbaxay baa lagu sheegay tashhiiran bihi asagoo laakiin dembikaa ka weyn ku jiro lagu cadaabayo ayb marka qadiyadda waa iska kooban tahay xadiidka saddexaad waa xadiidkii caaisha oday qaraabo ahaayona cabdullahi bnu judcaan la odhan jiray oo nin sharaf badan ahaa cinda alcarab weliba xilfulfuduul ninkii agaajiyey ah nabiguna uu aad u ammaanay xilfigaa isaga ah ayay nabiga maalin weydiisay nin qiimo badanna uu ahaa xagga waxtarka iyo ragannimada iyo qaraabo xidhiidhiska iyo deeqsinnimada iyo waxxuridda waxay tiri nabiga waxaan ku uhi qultu linabiy ina cabdallahi bnu judcaan kaana fi ljaahiliyati nabi allahu yaqri dayfa martiduu soori jiray wayasilu raxima raximka iyo xididkana waa xidhiin jiray iyo qaraabada wayafuku lcaani ninka maxbuuskana wuu soo dayn jiray wayuxsinu ljiwaara dariskana waa wanaajin jiray nin darisnimo wanaagsan buu ah oo akhlaaqda islaamkao dhan baaba ninka lagu haya waxay tidhi fa afnaytu calayh waan ammaanay tii waan waday waan waday wixii wanaagee lagu yaqaano dhan baan daldalay hal nafacahu dalika ya rasuul allah nabi allow intaa akhra waxma taraysaa cabdulaahi ibnu nabiga weliba wuu soo gaahay nololbu ku soo gaadhay nabigoon la dirin laakiin oon weli aan rasuul ahayn laakiin intaan nabiga la dirin ka hor buu intaan nabiga rasuul laga dhigan la dirin ka hor buu faqaal nabi wuxuu laa yanfachu yaa caaisha inahu lam yaqul yowman rabbi ikfir lii khatii'atii yowma addiin hal maalin muusan dhihin buu ilaahay oo dembigayga dhaaf oo towxiid saxiixa lamausan imanin alimaam cabaas alqurdi baa xadiidkan u dhigtay oo sharxaya sharx qiimo badan oo meel rabbi kfir lii khati'atii yowma addiin intaa bas haddaad dhihi weydo naar geli mayside wuxuu u jeedaa iimaan dhaba calaamadii lagama helin akhlaaq fiican iyo wanaag haa laakiin rabbi kfir lii khaia waa daliil iyo calaama cala aliimaani wاtawxiid ayib wuxuu yidhi qowluhu fahal dalika macnaahu hal yukhalisuhu min cadaab اllahi اlmustaxaq bاlkufri faأjaabaha bnafyi dalika wcallalahu bأnnahu lam yuؤmin wcabara can اliimaani bbacdi ma yadul calayh whuwa qowluhu inahu lam yaqul ywma rabi kfir lii khai'ati ywm اddiin almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim mujaladka koobaad afar boqol konton iyo sagaal xadiidku macnihiisu waxa intaasoo akhlaaq iyo wanaag iyo khayradood la timid waxba tarimay maadaama aan lagaa helin towxiid saxiixa cabdullahi bnu judcaan haddii khayrkiisii iyo wixiisu dhanba anfici waayeen sidaasna uu ku naargelayo wuxuu galay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mantuura buu gelaya nabigu shirka ninkaa waagaa uu diyaariyay qiimaha badnaa wuxuu yidhi walaqad shahidtu fii daari cabdillahi bni judcaan xilfan maa uxibu ana lii bihi xumra annacmi walow udcaa bihi fi lislaami la ajabtu waad garanaysaan bay ila tahay hawshaa waa maxay kii u sokeeyey nabigae dariskiisa ay qaraabada ahaa ee weliba xagga riixididkii ka imanaya caaishay qaraabo ahaayeen iyo kuwii ku horeeye dhan naar bay tagahayeen waxayna ku tagahayaan bikufrihim wa ishraakihim biاllah xadiidka afraad waa xadiidkii cuslaa'i fii saxiixi muslim nin baa nabiga u yimid markaasuu nabi allaw ayna abi aabbahay xaggee jiraa mustaqbalkiisa masiirkiisi baan ka hadlahaya nab wuxuu ihi aabbahaasoo ninkii dhintay ma aha qabla alislaam fi nnaar saxaabiga hawsh baa ku adkaatay markuu cabaar sii socdo nabiga ha loo yeedho ama markuu ismajir riwaayada muslim nabigu wuxuu yihi waa u yeedhay faqaala ina abii wa abaaka fi الnaar aniga nabi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam aabbahay waalidka dhagaal cabdullahi bn cabdmualib iyo adiga aabbahaba naar bay gelayaan xadiidkan fi saxiix muslim buu ku sugan yahay wa axmed wa abi daawuud wabn xibaan waabi cawaanata fi mustakraja abi yacla wاlbayhaqi alimaam اlbayhaqi yaa xadiidka qabtay wuxuu yihi wakayfa wa jadduhu cabdilmualib bihadihi sifati fi nnaar بhذه الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا بدين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام البيهقي waa xukmaya القاضي أبو بكر البيهقي الإمام البيهقي الحافظ الأصولي الفقيه دلائل النبوة kitaabkiis dalail النبوة mujaladka koobaad boqol sagaashan iyo laba ilaa sagaashan saddex wuxuu yidhi xadiidku waa dhab iyo xaqiiqo wey nebi maxamed aabihii iyo awowgii inay istilmaantaa qaataan oo naar galan aakharo waa xaq weeye sababtu waxay tahay awsaan bay caabudi jireen saasayna ku dhinteen alimaam abulmudafar asamcaani ashaafici asagu wuxuu uhi waqad kaana nabiyuna salawaatu rabbihi wasalaamu calayh walada kaafirin wakadalika caamatu asaxaabati radia allahu canhum shaaficiya xukumaysa iska daa kale waa habii u kaadi nebi wuxuu ahaa gaal baa dhalay buu leeyahay aniga ma aha culmmadii baa leh wadaadku af adaga baad dhihi kartaana ma og tahay shaaficiyi fuqadu waxay leeyihin nabi maxamed oday muslima ma dhalin oday gaalaa dhalay nabiga keligii mehe saxaabada badankoodna aabbayaashooda waalidiintu maxay ahaayeen gaalo dacwo ma soo gaadhine maxay ku gaaloobeen bicibaadati alawthaan soo warku sidaa ma aha nabi loo soo diro nabi maxamed aabbihii awgii u yimid ma jiro weliba cabdulaahi haddii la takfiiriyey cid kaleba badbaadi mayso maxaysu badbaadeen cabdulahi yaraan buu ku dhintay gaalnimada maba agaasiminba niman gaambure waxaa jira gaalnimada agaasimi jiro ogaasya ka ahaayo baarlamaan u ahaayo nabadoonna ka ah gaalnimada iyo wiil yaroo qayraboo laqmadaybu ahaaba cabdulaahi soo lama yaqaan wiilkii yaraaye laqmaday haddii la dayn waaye maa qusay iyo waxaa badbaadi ii sheeg muxuu ahaayey cabdimunaaf iyo cabdimualib baa badbaadahaya falkaa nin walbo ku dhacay isku meel buu maraya wa kullu daliilin sharciyi yumkinu akhduhu kuliyan bictibaari اlmacna inta qawaaic اladila fi usul اfiq amudafar samcaani mujaladka shanaad safxada laba boqol toban iyo lix laba boqol labaatan iyo lix cafwan laba boqol labaatan iyo lix alimaam الnawowi min aلصaalixiin اlأwliyaa wuxuu yidhi xadiidkaasu u baabatay ina abi wa abaaka fi naar buu baabaysanaya muxuuna yidhi baabu bayaani ana man maata cala اlkufri fahuwa fi الnaar wla tanaaluhu shafaacaة wla tanfachu qaraabaة اlmuqarabiin wuxuu yidhi ninkii gaalnimo ku dhinta naar buu geli shafaacan aakhare wax taraynin oo nebi maxamed inaad qaraabatiin badan ku baxsanaynin baabkii weeye xadiidkii buu keenay sharax buu ku joogsaday muxuu yidhi dhegaysa hadda alimaam الnawowi ibnu taymiya ma aha wahaabiyu ashaacira hadlaysa fiihi wuxuu idhi ana man maata cala alkufri fahuwa fi naar xadiidka waxaa ku jira ninkii gaalnimo ku dhintay fahuwa fi naar gaalnimada uu ku dhintay cabdullahi bn cabdilmualib ma nabi maxamed buu beeniyey maya ma nabi kaloo loo soo diray buu beeniyey maya ma kitaab qur-aan uu tuuray maya muxuu eeday ilahay hayrkiibuu caabuday wuxuu yidhi walaa tanfachu qaraabat lmuqarabin wa fiihi ana man maata fi lfatrati nabi maxamed hortii dadkii dhintay calى ma kanat calayhi اlcarabu min cibaadaة اlأwhaani fahwa min ahli الnar waa alimaam الnawowi wlaysa hada mu'aakhadaة qabla buluuqi الdacwaةi faina haؤulaaءi qad balagathum dacwaة ibraahim wغayrihi min alanbiya sharxu muslim mujaladka labaad siddeetan iyo labo war cad weeye bannaanka yaalla wuxuu leeyahay carab iyo quraysh ahlu fatra ma aha wmaa kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuula ma soo gelahayaan diintii ibraahim iyo ismaaciil baa soo gaadhay ayagaana badelay oo odaygii reer khusaaca badelay taarikhdu waa caddahay wy laakiin nabigu sal slm wuxuu sameeyey xusnu tasliya loo yaqaanaa waxay dhahan wadaadaha carbeed almusiibatu idaa camad khafad musiibadu hadday baahdo dadka wada gaadho way fududaataa keligaa keligaa baashu inay kugu habsato ay kugu carato dad ay nabad qabaan culays bay keentaa haddii laakiin adigu wiil kaa dhinto hebel gabadhi ka dhimato hebel madaxa la qaado ninka la gaari jiiro oo baashu nin walba taaha oo nin walba isbitaalka yaallo way yar laakiin markay adiga keliga kugu habsato way culays badan tahay warka waa la fahmay tahay saxaabigii markuu ku yidhi nabigu aabbaha naar buu ku jira hawsha waa cuslaatay lakiin nabig wuxuu yidhi ina abii wa abaaka fi nnaar waa musiibo lagula qabo dhib lagula qabo wey keligaa ma aha waa min xusni khuluqi wa mucaasharati calayhi salaatu wasalaam wax baahya nabiga umuusan qabin inuu aabbihii xukunkiisii sheega hadda laakiin markuu saxaabiga arkay markii aabbihii xukunkiisa loo sheeg ila isagaa su-aasha la yimidi oo su-aasha nabiga weydiiyey markii xukumkii loo sheegay culays bay ku noqoto war waa lagula qabaaye aayar isdeji weeye waa min khuluqihi calayhi salaatu wasalaam waxaad is weydiin laha marka dembe cabdullaahi muxuu yahay maa yakuunu ila shirk wixii shirk ku dhacan halkaasay marahayaan xadiidka shanaad hooyadii haddii laba waaga subanaha dhaafi weyda baasho qolyaa ashaaciroo meelahan tual wadha car yaa dhahaa nabi maxamed aabbihii baa gaal ah wer laga maqlaa bay leeyihiin laga maqlo waxay dhaheen wixii ku dhaca qolyaa waxay waaba gaalba kaafir weyba ninka nabi maxamed aabbihii baa naar ku jira alimaam suyuudi wuxuu ka qoray toddoba kitaab wax ku dhow iyo hawshaas ku rabtay ayib xadiidka muslim wuxuu waba kama jiro yacni waa baasho inay kula xadgudubta ma nabi maxamed sal sl waa kii booqday qabriga hooyadii fabaka wa abkaa man xawlah markii xudaybiyo maalinkii la joogay kun iyo dhowr boqol oo saxaabo nabiga la socotay yuu maalinka nabiga ku ooyiyey oo kulligood ilmeeyey nabigu markay nabigu ooyay arkeen bay weydiiyeenoo nabi allow maxaad u ooyeysaa waxay dhaheen nabigu wuxuu ku yidhi waxaan ilaahay weydiistay inuu ii fasaxo hooyada qabrigeedii bil ku aamino inaan soo booqdo rabbi waa ii fasaxay booqashada ilaan gaal muslimba qabrigood waa la booqan karaa waad ku cibro qaadan gaalkasu u dhinta baadna u dhimanaysaa ayib kadib nabigu wuxuu codsaday raja gasho wuxuu ilaahay hooyadii dambi dhaf aan kuu weydiiye ilahay wuxuuhi maya tan waa xidhan tahay hooyadaa shirki bay ku dhimatay hooyadaa shirki bay ku dhimatay maya nabigu marka wuxuu yihi wاsta'dantu rabbi an astagfira laha falam ya'dan lii riwaayada ibni xibbaan muxuu nabigu yuri sal slam waxaan u ooyey marka fabakaytu riq raxmatan laha min cadaabi rabbiha marka la ii diiday inaan dembidhaaf rabbi u weydiiyo oon hubsan in la cadaabahayo danqasho aan danqaday baa nabigu la ilmeeyey buui markaas saxaabo dhan ba ooyeyn fa wa abkaa man xawlah calayhi salaatu wasalaam gabagabad waxaan oga jeedaa waa hawl culusoo ee eh, adag weeye nebiyulaahi moxamed waalidkii aabbihii iyo hooyadiiba inta la cadaabi bay ka mid yihiin fi daliili saxiix sababkuna waxaa weye inay dhinteen ayagoo mushrikiin ah xataa waa la diiday in istikfaar baa loo diiday waxaadna og dadka islaamka ah si walbay u liitaan istikfaartu waa furan tahay laakiin dadkan istikfaarta loo ogolayn oo ilaah u dembi dhaaf aan la ogolayn waa gaalnimada ku dhintay ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili uma maatuu wahum kufaar hee falan yakfir allaahu lahum maa kaana linabiy wladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim hawshaas aayadahaasaa waalidka nebi maxamed ku fadhiya sidaasuu nabigu sal l slam hawshan u caddeeyey xadiidka wuxuu kuu maraya marka qaacidii baad hoos geenaysaa hadde kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliya waxa aamina iyo cabdullaahi eedeen bay carab oo dhan eedi oo ah ashirku biاllahi wa cibaadat اlawthaan xadiidka lixaad ibna abi mulayka saxaabi salaam ibnu yaziid aljucfi la odhan jiray hooyadii mulayka iyo walaashii ayuu nabi maxamed xukunkeedii weydiiyey laba saxaabi baa soo raac nabiga u yimaadeen waxay dhhen nabi maxamedow hooyadaannu waxay dhimatay filjaahiliya laakiin ma taqaana nabi allow qarabaday xidhiidhin jirtay oo runtay sheegi jirtay wa tafcalu wa tafcalu wa tafcalu way sharxeen haweenay waxay ahayd khayr badan nabi allow hawsha aakhara ma wax ma taraysa nabi wuxuu laa maxaa yeelay makaanka iyo zamankay dhimatay baa zaman khatar ah iyo waxay ku dhimatay nacfigan oo dhan aad waddo waxba kama jiraan haddana waxay nabi allow gabadha gabadhay walaashano ay nool duugtay baa jiray dheen oy nool iyadoo nool ay xabaashay gabadhaanadi ma baxsanaysaa marka walaashan hooye hadday u dhammaatay oo laga samray walaashana ma baxsanaysaa nabi wuxuu laa alwaa'idatu wاlmaw'udatu fi الnaar ila an tudrika alwaa'idatu alslaama fatuslima nab wuxuu tii la duugay iyo ta wax dugta naartay gelahayaan markuu nabigu arkay saxaabigu wuxuu uhi falammaa ra'aa maa dakhala alayna qaala wa ummii mac ummikuma labadii saxaabe markay cuslaadeenoo hawshu ku cuslaatay nabigu wuxuu hooyadiin hooyadii baa la jirta haddii hooyadiin la cadaabahayo tii dhashayna waa labaab saxaabii hore muxuu ku soo yidhi inna abii wa abaaka fi nnaar labadan saxaabi inna ummii mac ummikuma yacni nabigu xukumkaasuu u caddeeyey xadiidkaas waa xadiid uu soo saaray axmed nasa'i fi اlkubra طabaraani fi اlkabiir bayhaqi fi اlqada wاlqadar ibnu kaiir tafsiirka isnaaduhu xasan buu ihi ibn اlqayim wuxuu ihi fi طariiq اljratayn isnaaduhu laa ba'sa bih ibn wasiir اlyamani fi rawd اlbas wuxu ihi isnaaduhu صaxiix sheekh albani wuu saxiixiyaa fi jaamic الصagiir طarhuuni kitaabka saxiix siira wuu saxiixiyaa shaahid kaluu leey min xadid cabdillahi bn mascuud xadiid saxiixa wey sida raajixa wadaadda farta gelina waa jiraan aad waxaa looga murmaa gabadha marka yarta ahee la duugay saynaar ku mudatay alqaadi taqiduuna subka wuxuu leeyahay inay yarid wax degla looma hayo mararka qaarkood gabdhaha ayagoo waaweyn bay duugi jireen markay hana qaadaan yay ka baqayaan in laga qafaasho ila carabtu gabdhahay kala dhici jirtay guluf habeenku geli gabadhi dhaqaaqaysii baa faras la saara waa lala cararaya marka kuwo waaweyn bayba xabaali jireen kuwo yarna waa xabaali jireen ayagoo ka baqaya ceeb ama faqri marka wax daliil lama haya buu leeyahay oo tusahaya inay yarayd mar hadday gabadhu weynayd duqdii duugtana mushrikad ahayd ayadna waa mushrikad laba mushrik naartay tagahayaan wey hawshaa marka waa xadiidkaasna asna xadiid culus weeye filjaahiliya mushrigii dhintay asaguna nabi maxamed wuxuu xukumaya inay ahlu naar yani kafarana yihiin xadiidka lixaad eh, xadiidka toddobaad miya xadiidka toddobaad nin reemiyaa nabiga u yimid markaasuu islaamay markuu islaamaybu nabi maxamedow ina abi kaana yasilu raxima wa kaana wa kaana faayna huwa yacni saxaabada waxaa culays ku hayeen mararka qaarkood inay ogaadaan waalidiintoodii ka horreeyey islaamkan iyo khayrkan aan soo gaadhin iyo wanaaggan nicmada inay ogaadaan masiirkoodii iyo meesha ku beeqaameen marka su-aalo dhowraa ah ku iman jiray nabi allow aabbahay nin fiicanoo nooca noocaasoo xaggee ku dambeeyey nabigu wuxuu yidhi finnaar hawshu hadda waa adkaatay qaala fakaأnahu wajada min dalika faqaala ya rasuul اllahi faayna abuka saxaabigii remiiga ahaa wuu cadhooday xunabilo aabbahaana yani hawsha way adkaatee moogtahay nabiga waxaa aabbaha baan ku weydiiyey adiga aabbahaa hadduu aabbahay naar ku jiro yani wuxuu wuxuu ihi balasna aad ogaatid nabigu wuxuu ihi aabbaha iska badaa iyo qaaciido guud aan ku siiyo qaacida caama xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashiruu binaar hadihi lafdu muxamadi calayhi salaau wasalaam xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binaar ninkaa reemiiga cafwayaan khaldana xilligaa uu su-aal nabiga weydiinaya muusan islaamin faaslama alacraabiyu bacda dalika wa qaala laqad kallafanii rasuulu اllahi sal slam tacaban maa marartu biqabri kaafirin ila bashartu binaar saxaabigii ninki reemi waagi dambe islaamay waagi dambe dhaqankiisu wuxuu ahaa aduu qabri soo maro wuxuu dhihi muxuu qabriga muslimiinbas waa gaalo gaaladii dhimatay ahlu naar abshiruu bilacnati illaahi wa naarihi waljaxiimi bay odhan jiray waagi dambaa leeyi waa sidee nabi maxamed baa hadda ka intaan ku idhi wuxuu i yidhi xayثu maa mararta biqabri kaafirin fabashiruu binnaar xabaalaha marka ku yaalla muxuu aha iisheeg gaaladu ay leeyihiin dhulka ku yaalla sunnadu waxaa waye in loogu bishaareeyo binnaar laakiin waxaa weeye waxaad meel kaga dhacaysaan wada noolaashihii silmiga ahaa iyo daris wanaaggii iyo wuxdatuladyaankii iyo bulaankii meeshan ka socday beryahan dambe ee la waday baad meel kaga dhacaysan niman markuu qulaad ahoo dadka mid dhintay iyo mid noolba naar la daba ordahaya baad noqonaysaa laakiin sunnadu sidaas weeye sunnadu waa sidaas xadiidkaa waa garanaysa waxaa soo saaray ibnu maaja fii kun shan boqol toddobaatan iyo saddex ibn maaja waad kuso marteen baan u malay busayri wuxuu ihi isnaadu sacu rijaal thiqaat waxaa kaloo soo saaray tabaraani waxaa saxiya adyaa almaqdisi fi lmukhtaar can sacd bin waqaas xadiidka asalkiisa waxaa iska sacd bin waqaas azuhri ayaa warinaya qisada remi ninka remiga isagaa warinaya idan xadiidku wuxuu daliil u yahay takfiiru ahli اlawthaani wاljaahiliyati qaatibatan nabi muxuu uhi xayثu maa mararta biqabri kaafirin kaafirkee haddee waa kaafirka nabi maxamed ka horreeyo iyo kuwa ka dambeeyaba saas darteed buu saxaabigu wuxuu nabi maxamed wuxuu isaaray hawl culus buu yacnii carab oo dhan baa wada quburo ah jidadu carab dhan xabaalo weeye xabaashu soo maro marka inuu la dul istaago muxuu ahay bashir abshir binnaar alimaam ibnulqayim baa xadiidkan sharxay tacliiqiisa dhegayso waxa ka dhacay ibnulqayim nawowi baa soo martoo ashcariya ama mufawid ama wadaadun maxadiis oo faqiiha ibnu qayim oo in badan la lugooyey warkiisa oo lagu ciyaaro wuxuu leeyahy xadiidkaasuu qabtay iyo xadiidka lamidka ah waa isna shaahidkiisa wuxuu yidhi qowluhu calayhi الsalaaةu wasalaam fabashiruu biالnaar waxaa ku jira fiihi daliilu calى ana man maata mushrikan fahwa fi الnaar calى ana man maata mushrikan fahwa fi الnaari wain maata qabla اlbicثa hadalkii ibnu qayim wey wain maata qabla اlbicثa لأن المشhرiكيiنa كانوا قad غayروا الحنيiفية دين إبراهيم واsتبدلوا بها الشhرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فلله الحجة البالغة على المشhرiكيiنa في كل وقت فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها فالمشhرك يستحق العذاب بمخالفة دعوة الرسل oma baahna inuu nabi khaas u yimaado man maata mushrikan qabla اlbicثa waa kaafir mucadab fi naar mukhallad zaad lmacaadka hadalkaa qiimaha badan ka akhri mujaladka saddexaad sabxada شhan boqol sagaashan iyo sagaal xadiidka sideedaad aan dareeriyasa wakhtigii baa gabagabe ahe xadiidka saddexaad nabigu jamaaca weliba ree tolkii ah oo ree abtigii ama ree awowgii ah oo ree yarib iyo ree madiine ahaa ayuu soo maray qubuurtoodii ama wax ka weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi inahum yucadabuuna fii qubuurihim qubuur buu nabigu soo maray kuwuu arkay wuxuu yidhi qubuurtan waa la cadaabahayaa naar bay ku jiraane ma waxay dhinteen bacda alislaam mise qabla alislaam markaa nabi alla waxaa la waayey maatuu fi ljaahiliya nabigu marka waa degay wuxuu ka baqay dadkan siday loo caynaya yihiin dad islaamka soo gaadhay yacnii xadiidkii muslim fii xadiidkii zayd bin thaabit fii saxiix muslim xadiidkii anas yaa ku jira axaadiis badan baa ku timaada qadiyadda ayada bal nabigu aabbayaashii awyaashii e, carbeed ee qabla alislaam dhintay wuxuu gaadhsiiyey inay ka liitaan inay ka liitaan e, doorshaanka doorshaanka kaasaa dhaamee xaroobaal hadda ma dhihi karaan umalaynay marka wuxuu yidhi nabigu wladii nafsii biyadihi lima yudahdihu aljuclu biman khirayhi khayru min aabaa'ikum aladiina maatuu fi اljaahiliya bahalkan e, darawalka ee intuu wax malaakuuso kubadda saxarada caydhsada soo ma taqaanaan xayawaanaha u liita wey walaqad karramnaa banii aadama laysku ogaa haddaad mushrik noqoto waad nijaasoobi waad ka baxaysaa dahaaradii walaqad karramnaa banii aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxri waad ka dhaqaaqi oo waxaad geli inama almushrikuuna najasun karaamadu waa islaamka iyo tahaaradu halkaasi ku jirta mar haddaad shirki ku dhacdo ilahay hayr kii caabudo khadkan waad ka bixi waaad gelaysaa waxaad ka lidanaysaa doorishaanka iyo bahalka darawalka ee baabuurta kaxeeya asagii ma aha yaana khaldin xadiidka eh, macnihiisi nabigu wuxuu ihi wuxuu wado asaga ma aha wuxuu asagu afka ku wada ee ku riixaayay waa maxay waa saxradii saaladii limaa yudahdihu ljucalu biman khirayhi khayrun min aabaa'ikum aladiina maatu ilan saxrayadu la cadaabi maayo naarna geli mayse saalada banaanka iska taalla wey xadiidka tayaalisi baa soo saarad garanaysaan bay la tahay axmed abaraani iyo hayr waana xadiid saxiixa ah. axmed shaakir baa saxiix yeela jamaca min ahlicilmi baa saxiix yeesha ragga u dambeeyey sheekh maxamed ibn risqi tarhuni baa ka mid ah a fii siiratihi asaxiixa wuxuu gaadhsiiyey saxarada iyo saaladay dhiriqday ka liitaan aabbihii waa awyaalkiinni iyo aabbayaashiinni dhintay filjaahiliya yacni nabigu dhan walba waa ka galay nimanka ayaga intaa waxaa dheer qubuurtoodii xataa nabigu xurmo ma siinin waad ogtihiin masjidkiisa markuu dhisay maxaa la soo faagay qubuur mushrikiin baa la soo fogaagay lafahoodii wax intii la bixiyaa meel iskaga sayay intii la dugo la habiyaa masaajid laga dhistay yacni lam yajcal xurmatan liqubuurihim idan waxay ka liitaan saxarada waxay ka dhigtaan saalada iyo dhiriqda naar bay gelhayaan xayumaa marata biqabri kaafirin fabashiruu binnaar qur iyo sunnada waxay wada socdaan isu meel bay aadeen wa ama tacdiibu falaa marka anugu meela haysata ma garanayo waxaan ku gebagabayn axaadiita xadiidkii ciyaad ibni ximaar almujaashici waana xadiidkii sagaalaad mise tobnaad haddii qaybtan dambe la xisaabay inuu lam eh, yajcal limowtahum xurma wuxuu noqonayaa caashir ayb nabigu wuxuu ihi xadiidkaas alaa ina rabbii amaranii an ucallimakum maa jahiltu mima callamanii ywmi hada nabigu maal saxabad iskugu yeedhay ilahay wuxuu amray maanta inaan idin baro wax walbood jaahilka tigin diinta qayb aydan garanaynin baan maanta idin sharxaaya ilahay wuxuu ihi kulu maalin naxaltuhu cabdan xalaalu wainii khalaqtu cibaadii xunafaaa kulahum wainahum aatathum shayaaiinu fajtaalathum can diinihim waxaramat calayhim ma axlaltu lahum waamarathum an yushrikuu bi ma lam anzil bihi sulaana wain allaha nadara maxalushaahidku inta dambe weeye wain allaha nadara ilaa ahli اlardi famaqatahum curbahum wacajamahum ilaa baqaaya min ahli اkitaab nabigu bayaan buu siiyey saxaabadii ilaahay wuxuu eegay oo fiiriyey dadka adduunka jooga oo dhan markaasuu dhammaantood ilahay waa u cadhooda waa nacay carabtoodii iyo cajamtooduba in yaroo hadha oo ahlu kitaaba mooye idan ahlu kitaaba mooye xadiidkaasi marka waxaa ku jira ana almushrika wa jaahil inuu yahay mamquutun maqduubun min allahi calayh baa ku jira maxaa ruux hadduu macduur yahay ilaahay u cadhoon mahayo subxaanahu wa tacaala mamquudna noqon maayo min alimaam الnawwi wuxuu yihi markuu tacliiqinaya xadiidka asaga fi saxix muslim xadidka ku jira iyo axmedba almaqtu ashad اlqadabi ashad اlغadabi wاlmuraadu bihada اlmaqti wالnadari maa qabla اlbicثa xadiidku wuxuu ka hadlahayaa intaan nabiga la soo saarin weeye maa qabla bicثati rasuli lah sl sl wاlmuraadu bibaqaa'i ahli اlkitaab albaaquuna calى الtamasuki bidiinihim اlxaq min hayri tabdiil yuhuudiya nasaaradii baaqa ku ee diintii toosnayd weeye baqaayoodu intooda kale muxarifiin mubadiliin mushrikiin wataniyiin bay noqdeen ilahay baa wada nacay kulligood ahlu naarna weeye mujaladka sagaalaad sharxu muslim safxada laba boqol iyo laba ilaa laba boqol iyo saddex waxaan leenahay marka ilaahay wuxuu ku xukumay ahluishraaki eh, waalawthaan inay kulligood gaala yihiin nebi maxamed sidoo kale uu ku xukumay inay naargalahayaan inay saxarada ka liitaan inuu ilaahay nacay u cadhooday wa maca daalika qur-aanku wuxuu caddeeyey jaahiliyu inay ahaayeen calaa ya أهل الkitaabi qad jaaءakum rasuuluna yubayinu lakum calى fatraة min الrusul hadday dadku ahlu fatraha ee carbeed badbaadi waayeen yaa kaloo badbaadi warku waa isku dhammaaday ila tahay litundira qowma ma aataahum min nadiirin lacalahum yahtaduun ina arsalnaaka bاlxaqi bashiira wanadiira wain min ummatin ila khalaa fiiha nadiir idan marka qolyahan wahaabiyada ah waxaa baryahan dambe ku badan qadiyada marka laga hadlaayo mushriga ilaahay khayrkii caabuda ee awliyada daba taagan ama mid hore ha noqda mid dambe ha noqdee inay ku dhagaan aayad suuratu israa ku jirto wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula waxaasoo aayado iyo axaadiistan aan la fiirin maayo ayib dhibka jira marka waxaa weeye alladiina jacalu lqur'aana cidiinan meelo badan laga soo geliyo ilbaad isqaban marka hal aayadun baad la boodi ayib war qur daariya dabo iyo axaadiitii kulli isku meel bay u socdaan ruuxa hadduu ilaahay khayrkii caabudo oo ilaahay khayrkii baryo tuugo oo uu watani mushriga uu noqdo kala qaad ma laha in nabi maxamed uu soo gaadha iyo inuusan soo gaadhin mushrigi weeye kaafira naar buuna ku waari saxaraduna ka liitaa iyo dhiradu ka liitaa marka waxaa weeye man lam yushrik billaahi xilliguu dooniba ha ahaadee ninkaan ilaahay u shariig yeelin shirki akbara ee towxiid saxiixa la yimaada ahlu janno wey ruuxii ilaahay u shariig shirki akbara ku dhaca ama nabi maxamed gadaashi ha yimaad ama ka horreeya waa ahlu naar khulaasadu ay kitaabkiiyo sunnadu ay kutusahayaan sidaas weeye adiladii tobanka ahayd ee axaadiista ijmacan ku gunaanadu ijmacu ahlicilm ay soo guuriyeen wadaad shaafici ah iyo mid maaliki ah iyo mid xanafi aan kaasi alqaada abu zayd adabuusi oo dhintay afar boqol iyo soddonkii wuxuu leeyahay ninkii ilaahay u shariig yeela dacwoba yaysan soo gaadhina waa kaafir ahlunaara waana ijmac halkaasuu taagan yahay wuxuuna yidhi wallahu subxaanaه wa tacaala yaxkii can اlkafarati walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluuna allah wakadalika laa nara axada min alkufaari ila wayukhbiru can الsaanici wainama kufruhum kana biwasfihim اllaha tacaala bima laa yaliiqu bihi من الولد والشhريك وغل الأيدي ونحوها مما حكى الله عز وجل عنهم والعذر بلا خلاف منقطع عن مثله والعذر بلا خلاف منقطع عن مثله dadka noocaasa ilaa u sharig yeela wax cudurdaaro ay leeyihiin ma jiraan bilaa khilaafin waxaad u laaban kartaa kitaabka la taqwiimu taqwiimu adilati usul fiqh baad ugu laaban kartaa taqwiimu usuul اfiqh wa taxdiidu adilati sharci mujaladka saddexaad mar kaluu kusoo noqdo wuxuu yidhi markuu ka hadlaya caruurta iyo juhalada in loo cudurdaayo yaa wuxuu yidhi jahligu wuxuu gelayaa tafaasiisha iyo furuucda shareecada iyo masaa'ilka daqiiqa ah amaa ilaahay khayrkii ruuxii ama aamina asagu waa gaal buu naar buuna gal cudaanna ma laha alaa tara ana alcibaadaati kamaa saqatat bicudri siba saqatat bicudri اljahli caman aslama fii daari اlxarbi walam yaclam bاlcibaadaat faama ida اctaqada ilaha آakhar أو ma ykun kفrا min waصfi rabah bma laa yaliqu bih falaa yakunu macduura fiih wuxuu ku kala qaaday tafaasiishii diinta iyo cibaadaadkii iyo ilaahay hayrkii oo loo sharig yeelo mujaladka saddexaad hadda aan ku soo siiyey alimaam axmed ninkaa waa nin xanafiya maliki axmed idriis alqaraafi wuxuu leeyahay ina qawaacid alcaqaa'id kana الnaasu fi اljaahiliyaةi mukalafiina bha إجmاعا wlidalika incaqada الإجmاع calى أna mowtaahum fi الnaari yucadabuuna calى kufrihim walowla الtakliifu lama cudibuu yani waxaa lagu ijmaacay buu ihi ahlulfatra fi ljaahiliya dhintay ee ilaahay u shirgiya ama ku kufriya inay naar galahayaan xaggana aan loo cudur daaraynin tanqixu lfasuul fi ikhtisaar اlmacsuul sabxada laba boqol toddobaatan iyo lix mar kale wuxuu leeyahay ijmaacu اlummati calى ana almucaasiriin lirasuuli اllahi kanuu mukalafiina biاliimaani bالsharaa'ic اlmutaqadima wkadalika incaqada اlijmac calى ana kufaarahum ma aha ahlufatrihim muwaxidiintaha calى ana kufaarahum fi الnaari walowla اtakliifu lam yu'aakhaduu biاlkufri nafais اlusul fi sharxi اlmaxsuul mujaladka lixaad mar kale wuxuu leeyahy kadalika lam yacdul illahu biاljahli fi usuul اdiini ijmaaca wadawaahiru الnusuusi aayadihii aan soo akhriyay inuu tilmaamhayaan u malaynhaya wuxuu uhi wadawaahiru الnusuusi taqtadii ana man lam yu'min biاllahi warasuulihi wayacmal صaalixan faina lahu naara jahannama khaalidan fiiha waqiyaasu اlkhasmi اlusuula cala اlfuruuci halaط caiimu cafwan halaط licidami الtafaawuti baynahuma sharxu taqriix اlfusuul safxada afar boqol toban iyo shan alfaqiih الshaafici almawsici asaguna wuxuu yidhi qad axaaطa اlcilmu bأn اllaha subxaanaه wa tacaala kallafa qowmahu qurayshan aliimaana wاtibaaca milati ibraahima calayhi الsalaaة wasalaam wlihada ajmacat اlأmmaة calى tacdiibi man maata minhm kaafira qabla اlbicثة wqad axaaطa اlcilmu ayضا bأn اllaha subxaanaه wa tacala damahum calى tagyiiri diini ibrahim min cibaadaة اlasnaam kay tuqaribhum bizacmi ilى اllahi zulfa wmin taxriimi اlbaxiiraةi wالsaa'ibati wاlwasilaةi wاlxaam watagyiiri manaasik اlxaji waإxlaali الshahri اlxaraami wasadi can اlmasjid اlxaraam kitaabu اlisticdaad lirutbaة اlijtihaad mujaladka labaad sideed boqol soddon iyo saddex ilaa soddon iyo afar ijmaac iyo sunno aan ilaa ko iyo toban xadiis taqriiban gaadhsiinay iyo intaasoo aayadaa kulli waxay isku raaceen in waxaa weeye ninkii ilaahay keyrkiina <clears throat> caabuda xilli walba uu joogo uusan macduur ahayn cudurdaarna uusan lahayn naarna ogeyn naarna oo ku waarahayo haadihi dalaalat اlqur'aan wa dalaalat اsunna wa ijmaaci salafi اlumma sidaas weeye idan waxaa inoo soo hadhay aayaddan in badan la lugooye ee lagu rafaaday in laga hadlo wma kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula habeen danbaan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala ada bilahi towfiq asalamu alaikum raxmat ullah barakaatu